adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa kulan waxaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ismaqal wanaagsan dhegeystayaal meel waliba joogtaan waa talaado weeyaan taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaalka bisha koowaad ee januari labada kun barnaamijka ciyaaraha duurida cadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal qodobadaad ku dhegeysan doontaan hadduu eebeidmo waxaa ka mid noqon doona xulka maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu la ciyaari doonaa xulka maamulka jubbaland saddexda galabnimo qadar soddon daqiiqa ah kulan xiiso badan garoonka stadium muqdisho ee tuulada ciyaaraha lagu dhaaneyso kulanka jubbaland waxay doonayaan markoodii guureysay kulanka inay badiyaan oo ay guul gaaraan iyagoo markaa labadii kulin ugu dambeysay la garaacay hadaba maxaa jira oo isbedel dhanka isbedelka ah aynu eegi doonaa oo maamulka jubbaland ah hirshabeelle iyaguna xilli ciyaareedkan waa wada abitin dhammaan kulmada ay ciyaareen waxay la ciyaareen xulka maamulka galmudug barbaray la galeen maamulka gobolka banaadir saddex dhibcood ayay ka qaateen oo waa tii la ganaaxayay xulka gobolka banaadir haddaba waxay doonayaan kulankoodi saddexaad inay ciyaaraan waxayna la ciyaari doonaan jubbaland waynu arki doonaa kulanka haddii ay guul gaari doonaan toddoba dhibcood ayay heli doonaan hadii ay badiyaan sidoo kaleeto maxaa ku dhacay maamulka galmudug galmudug ayaa la garaacay kambaag ayaa lagu sameeyey ama soo laabasho cajiiba ah xulka gobolka banaadir ayaana guushaasi gaartay iyaga ayaa hadda gruubka hogaaminaya sidoo kale dhegeystayaal waxaynu eegi doonaa ciyaaraha dunida koobka lagu magacaabo karowkaabka samafinalkiisii ayaa la ciyaari doonaa chelsea ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta midlasbara caawa kow iyo tobanka habeennimo ayuuna kulankan u dhici doonaa semifinal lugta koowaad ayaana la ciyaari doonaa halkaas sidoo kale kuwa tarafiinaalaha kooba italia la ciyaari doono kooxda kubadda cagta fiorentina ayaa garoonkooda waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta bologna sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa kulmadii la ciyaaray man united iyagu way garaaceen koox kubadda cagta wegan atletic waxaynu usoo gudbayn wareegga soddon labaad ee koobka efekaabka halka sidoo kaleetana koobka efekaabka wareegiisii la sameeyey soddoni labaad waxaana laisku aadiyey kooxda sports oo garoonkooda ay kusoo dhaweyn doonto kooxda kubadda cagta mancity halkaas tanvilla iyo chelsena laisku aadiyey suuqa kaliibsiga ayaanu eegi doonaa kilin imbabe waxaa laleeyahay weli wuxuu ku dhow yahay beegista kooxda kubadda cagta marangeyska qodobadaas iyo qodobo kaleeto aynu eegi doonaa dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeeni ciyaaraha door radio kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal haddii aanu ka bilaabnana eh, kulamada xiisaha badan ee tartanka ee eh, maamul goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir ayaa soconaya meel xiise badan ayuu marayaaye haddiinu eegno ciyaartooyda xulka gobolka banaadir ayaa guul muhiima ah waxaay ka gaareen ciyaartooyda xulka maamulka galmudug haddaba galmudug iyo weliba maamulka gobolka banaadir ama ciyaartooyda maamulka gobolka banaadir markaad eegto waa kulanka waa mid kamid a ah kulamada aadka loo jecelyahay waxaa leeyahay shalay taageerayaal badan ayaa ka galay in ka badan afartan kun oo taageerayaalah oo labada kooxoodba wada taageerayay haddaba ciyaarta markaynu eegno oo aynu falaqeyn ku sameyno maamulka galmudug qeybta hore iyaga yaa iska lahaa oo iyaga yaa dabcan aad iyaad u dadaalay halka qeybta dambena ay lahayd xulka gobolka banaadir ama ciyaartooyda gobolka banaadir markaynu eegno ciyaarta qeybta hore markii ay maraysay afartan iyo eh, shan daqiiqo dhamaatay laba daqiiq dheeraadiga lagu daray ayay la yimaadeen goolka koowaad ee maamulka galmudug marka eh, goolkaasina diinaya ka caawiyey marka oo caawiyey oo boloni soo qaaday boloni teesta ah ama banuuni madax ayaa la dhaliyay kadibna markii lasoo laabtay eh, tababaraha xulka gobolka banaadir daada amiin daada oo mid kamid ah tababarayaasha ugu fiican soomaaliya kamid ah ayaa isbedel deg dega ah sameeyey isagoo dabcan ciyaaryahanada qaar saaray kadibna ciyaaryahanada qaar markaa keenay kadibna ciyaarta markay maraysay qeybta hore bilowgaba waxa weeyaan eh, qeybta dambe bilowgii ayay goolka barbaraha la yimaadeen gool inabaanan caadi ahayn oo aad aad u qurux badan oo waxaa laleeyahay goolkaasi xataa waxaa macquula in loo magacaabo mid kamid mid ah eh, tartankan markaynu eegno goolasha ugu quruxda badan marka eh, kadibna goolka labaad isla laba daqiiqo gudihii ayay goolka la yimaadeen goolka labaad ee ciyaartooyda maamulka gobolka banaadir kadibna eh, galmudug way dadaaleen ciyaarta gabagabada markay maraysay fursado badan ayay khasaariyeen ciyaartuna sidaa ay kusoo dhamaatay oo gobolka banaadir ayaa guul ka gaaray xulka maamulka galmudug markaad eegto galmudug inta badan iyo gobolka banaadir saddex kulan ayay kulmeen marka laba kulan barbaro hal kulan final ayaa laga qaaday laakiin eh, daqiiqado dheeraadiga lagu daray finaalkii markii ugu dambeysay laba kun laga qaaday markaana waa mar oo ay dabcan oo markii ugu horeystay gobolka banaadir kulan furan oo sagaashan daqiiqa ka badiyo gobolka eh, ama maamulka galmudug marka waynu arki doona kulmada soo socda marka tani waxay ka dhigan in maamulka ama ciyaartooyda gobolka banaadir ay banaanka ay yaalaan markuna eegno markii ugu dambeysay saddex dhibcood ayaa laga jaray gobolka banaadir laakiin markii ay diidayeen dhahayeen anaga ma doonin in saddex dhibcood nagala jaro eh, waxaa la aaminsanaa in gobolka banaadir ay kulamada soo socday niyajabi doonaan laakiin ma aysan niyajabin oo tababarahooda daada min daada iyo weliba dhammaan mas-uuliyiinta gobolka banaadir ayaa ciyaartooyda ku dhiirigeliyey in kulamada soo socda ay marka ay guuleysan karayaan welina fursad fiican ay haystaan haddana waxay hadda ay hogaaminayaan gruubkaba oo iyaga hadda gruubka lix dhibcood ka hogaaminaya tani waxay ka dhigan tahay in ciyaartooyda gobolka banaadir sanadkan innaba aanan caadi ahayn marka awlaadul caasimo waxaa leeyahay innaba caadi ma aha oo sanadkan way wacdareen karayaan waynu arki doonaa koley finaalka cidda gaari doonta ama samafinaalka laakiin waxaa leeyahay samafinal durba way gaareenba oo kulma soo socda xataa haddii la garaaco waxooda iyagu banaanka ayuu yaalaa oo dabcan gobolka banaadir keliya hal dhibc ayay u si markaasi dabcan ay boqolkii boqol eh, u noqoto in kaalinta koowaad ay kusoo gudbaan markaynu eegno eh, ciyaartu sidaa ayay kusoo dhamaatay galmudug waa la garaacay laakiin galmudug dhaliil ma laha galmudug dhaliil ma laha way dadaalin boqolkii boqol marka waa koox markaasi dabcan aad aad u badan oo wax badan ayay sameeyeen ciyaartooyda maamulka galmudug galmudug iyaguna weli fursad ayay haystaan sanadkan waxaa laleeyahay ama mar kaleeto ay dhacdaa in fiinaalkay isugu yimaadaan galmudug iyo weliba xulka maamulka ama ciyaartooyda maamulka gobolka banaadir lakiin weli ciyaaruhu waxa weya madhowa wax badan ayaa dhiman eh, ugu yaraan laba kulan ayaa dhiman eh, inkastoo galmudug hadda hal kulan uu dhiman yahay eh, gobolka banaadir sidoo kale hal kulan lakiin waxaa le weli wax badan ayaa dhiman oo simofinal iyo weli finaal ayaa weli sii dhiman marka waynu arki doonaa shan kooxood ama shan maamul ayaa ka qaybgalaya shantaasi keliya afar maamul ayaa loo baahanya simofinaalka tartanka inay yimaadaan oo ay ka qayb galaan marka waynu arki doonaa marka ciyaartooyda gobolka banaadir hambalyaynu leenahay oo dabcan waa kulan cajiib ah ayay ciyaareen oo markaa dabcan aad iyo aad marka ciyaartooyda gobolka banaadir sanad qurux badan ayay qaadanayaan galmudugna sidoo kale iyaguna aadaed ay u dadaaleen markaynu eegno ciyaarta xiisaha badan ee jubbaland iyo weliba hirshabeellena waa ciyaar jubbaland ay u baahan tahay soo laabasho inay sameyso sababtay tahay jubbaland labadii kun ugu dambeysay waa la garaacay koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba maamulka galmudug oo kambaaga cajiibaha lagu sameeyey oo laba gool ay ku hormareen kadibna saddex gool loo bedelay ama loogu bedelay haddaba isbedel badan ayaa la sameeyey macalinkii jubbaland ayaa dabcan shaqadii laga wareejiyey macalin kale ayaa loo magacaabay oo waa macalin inabaan caadi ahayn oo aad aad u khatar badan wax badan ayaa laga rajeynayaa taageeraasha jubbaland wax badan ayay rajeynayaan kulanka weyn ay guul gaaraan haddaba jubbaland iyagu waxay u baahan yihiin si rajadoodii ay u noolayaan jubbaland rajadoodii inay nooleeyaan waxay u baahan horta marka hore waa inay garaacaan xulka maamulka hirshabelle oo afar dhibcood haysta haddaba hirshabelle waxaynu ognahay eh, labadii kulan ugu dambeysay hirshabelle ay ciyaareen eh, galmudug ayay la ciyaareen barbaro ayay la galeen waa xili dambe gool markaasi dabcan hirshabelle mid kamid a ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan hirshabelle goolkuu dhaliyay barbaraha eh, kulanka labaadna waati saddex dhibcood la siiyey marka kulankoodii saddexaad ayay ciyaari doonaan hirshabelle marka guul ayay u baahan yihin hirshabelle xataa iyagu si ay guruubka u hogaamiyaan afar dhibcood ayna doonayaan marka jubbaland iyagu dhaliil badan ayaa loo jeedinayaa gaar ahaan ciyaaryahanada difaaca iyo weliba goolhayaha waxaa leeyahay jubbaland marka hore eh, ammaanay mudan yihin ayaa leeyahy weerarkooda sababtay tahay weerarkooda waa uu wanaagsan yahay saddex eh, labadii kun ugu dambey sadex gool ayay dhaliyeen laba gool waxay ka dhaliyeen galmudug hal goolna hirshabelle eh, waxay ka dhaliyeen xulka maamulka koonfur galbeed somaaliya lakiin sidaas ay tahay inta badan qaybta hore iyagu ayagayaa iskala qeybta hore laakiin qeybta dambe ciyaaryahaanada jubbaland way jiiftaan ayaa la dhahaa marka waa in iyagu waxa weyaan qeybta dambe ay is adkeeyaan ayaa leeyahay jubbaland haddii ay doonayaan in tartankan ay kusii jiraan haddaba markaynu eegno eh, waa kulan sida finaal camal ah. sababtay tahay rajadoodii ayay doonayaan inay nooleeyaan xulka jubbaland waa inay garaacaan hirshabelle ayaa leeyahay si rajadoodii ay u nooleeyaan halka hirshabellena rajadoodii ay dabcan sanadkan oo inabaanan caadiyan sanadkan waxaa laleeyahay hirshabelle sanadkan iyagu xataa bay u qalmaa inay finaal gaaraan marka hirshabelle iyaguna waxay u baahan yihiin saddex dhibood inay ka qaataan jubbaland si kaalinta koowaad ay ka qabtaan ama hogaanka ay ugu qabtaan marka kulan xiise badan ayaynu daawan doonaa hadduu ilaahna gaarsiiyo saddexda galabnimo qadar soddon daqiiqa taageerayaashii ugu badnaa ayaan ka qeybgeli doonaa iminkanba waxaa leeyahay taageeryaal ayaa dabcan kusii qulqulaya ee garoonka ee tuulada ciyaaraha lagu naaneyso oo saaxibada inta badan ciyaaraha daawada ay doonaya ama kala taageera jubbaland iyo waliba hirshabel mar kulanka lama saadaalin karo saaxiibada dhegeystayaashaynu kulankan siin doonaa oo saaxiibadana la falanqeyn doona oo barnaamijka ciyaaraha duhur radio kulmiya ka qeybgalaya marka saaxiibada soo dhawaada ayaa leeyahay bal ka waran hirshabelle rajadoodii dabcan kaalinta koowaad iyo waliba maamulka jubbaland rajadoodii oo ah inay saddexda dhibcood uga horeysa ay helaan waayaha dhanka kaleetana haddiinu eegnana dhegeystayaal madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa eh, dabcan ka mid ah eh, ama noqday eh, markaynu eegno madaxweynihii ugu horeeyay dhiirigelin u sameeyaa kooxdiisa ama maamulkiisa ama markaynu eegno hadaba baraha bulshada ayaa lagu daawacay madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo kulan dhiirigelin ah u sameeyey ciyaartooyda xulka hirshabeelle oo sanadkan kamida ah kooxaha ugu ad adeg tartan ka qeyb galaya maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir hirsbeele ayaa kala sareynta ciyaaraha dabcan ay doonayaan inay kaalinta koowaad ka galaan haddii ay badiyaan kulanka jubbaland marka sidoo kaleeto ciyaartooda jubbaland xataa dhiirgelin loo sameeyey marka waynu arki doonaa waa kulan aan la saadaalin karin waa kulan aad u xiiso badan marka jubaland sanadkan waxaa leeyahay waa in keliya dhanka difaaca ah weliba golhayuhu waa inuu feejignaada ayaa leeyahay koley waa kulan inabaanan caadi ahayn jubaland taariikh ahaan waa kooxda ugu badan ku guuleysatay oo dabcan magaalada kismaayo laga dejiyey tartanka maamul goboleedyada ama tan waagii hore waxa li jiray tartanka gobolada marka eh, sagaal ayay ku guuleysay sagaal jeer marka mar weliba lagama shekan karo jubaland weli jubbaland iyagu weyn nool yihiin haddii ay guul ka gaaraan dhigooda xolka maamulka hirshabelle hirshabelle macalin cabaas ayaa aad iyo aada loo ammaanaya waxaa laleeyahay waa macalin nabaanacaad marka sanadkan markaynu eeganay sanadadii hore hirshabeelle sanadadii horey sanadkan sanadkan ayay aad aad ugu fiican tahay leeyahay marka waynu arki doonaa kulanka ciddo guul gaari doonta hirshabeelle iyo weliba xulka maamulka ee jubbaland marka kulan xiise badan aynu daawan doonaa haduu hadduu ebiidmo waayahay dhanka ciyaaraha dunidana dhegeystayaal haddii aynu eegnana dabcan kooxda kubada cagta chelsea ah ayaa ciyaari doonta wareega ee afaraad ee samafinalka lagu magacaabo ama samafinalka wareega markaynu eegno samafinalaha ee koobka karokaabka waxay la ciyaari doonaan caawa kooxda kubadda cagta midlasbar marka chelsea ah. waxay doonayaan inay gul ka gaaraan kadibna ay kulanka soo socda staff bridge ay sii garaacaan kooxda midlasbara lakiin caawa waxay booqan doonaan garoonka lagu magacaabo eh, riverside stadium waa mid kamid a ah garoomada eh, midlasbara ama mid kamid a ah garoomada ugu waaweyn ee gudaha england markaa soddon iyo taageere ayuu qaada borussia bujuntino ayaa wajahaya michel carik oo mid kamid ah ama ciyaaryaankii hore kooxda kubadda cagta manchester united marka carik waynu arki doonaa haddii uu taaka u dhigi doono haddaba kooxda lagu magacaabo midlasbara iyo chelsea markii ugu dambeysay oo ay wada ciyaareen waxay ahayd sagaal iyo tobankii maaj sanadka marka waa labada kun labaiyo tobankii waa labada kun labaatankii labaiy labaatankii weeyaan markaasi oo kooxda kubadda cagta chelsea quater finaalaha ay ku garaacdo kooxda kubadda cagta midlasbara romel lukaku iyo weliba ninka lagu magacaabo xakim siyajen labada gool dhali markaynu arki doonaa haddii caawa ay guul gaari doonto kooxda kubadda cagta the blues aad iyo aad markaynu eegno sidoo kaleeto eh, dabcan chelsea weli ciyaaryahaano muhiim ayaa ka dhaawacan sida ninka lagu magacaabo mike corel ah. halka christopher nkonko ka dhaawacan yahay oo laleeyahay kulanka soo socda ayaa la rajeynaya sinta ayaa dhaawac kasoo gaaray benjilwell tababarka ay kusoo laabtay jalaba sidoo kale tababarka ay kusoo laabtay rejames laakiin waa maqnaan doona kulanka eh, sidoo kaleeto roberto sanchez iyo waslo favana iyo ogojoog iyo nicolo jackson ayaa ka maqnaan doona nicolo jackson waxaa leeyahay isagu eh, dabcan eh, kulanka ah wuxuu ku seegi doonaa ama kulmada soo socda wuxuu joogaa qaaradda africa ka qeybgeli doona tartanka qaramada qaaradda africa yahay bal saaxiibada ayaynu siin doona barnaamij ka qeyb qaadanaya oo imikan ba eh, dabcan doonaya inay barnaamij ka qeyb qaataan soo dhow dhegeysta cabdirashiid sacadki adigii farsamayaqaanka inta ku saacma baahinta caalamiga kulmiya dhamaanti aad iy ad bal muxudiin soo dhawow waxa weeyaan tartanka maamul goboleedyada meel xiisa badan ayuu marayaa eh, bal ka war rajada maamulka jubbaland hirshabelle waxay doonayaan inay guul gaaraan marka toddoba dhibcood ay tegi doonaan hadday ay badiyaan eh, aada umaadsantaha abdirashiid horta markii shalay aan ciyaartale eh, waxan aan ka hadlo aad iyo aad waxaa leeyahay taariikh labadan kooxood suranta shala ciyaara waxay isku arkeen somalii markaasna waxaa la yidhi waxaad fiirsatay boqol kun ka badan runtii facebook youtube ka fiirsatay marka waxay ka dhigantaa tahay ciyaartii kale runtii xamaasin leed banaadir waxaa moodaa cabdishiidow dhibaatadii kasoo gaartay dhibcihii laga ja runtii inay isu ilaabeen islamarkaana so runtii soo laabasho cajiib ah marka eh, taasa kale runtii aada u faraxsan banaadir sana inay badayso gaabta runtii kulan adaga runtii ciyaareed la ciyaari doonaa marka la tirin hirshiba runtii hadii la dadaanto runtii aadana way badi kartaa eh, galabtan waxaas leeyahay hirshabada cabdishiidow rajiya inay guuli gaarto marka maalimu aad aad aad waa yahay saaxib waa kaga mahad celinaya Eh, saaxibada kaleeta aynu eegi doona barnaamijka ka qayb qaadan doona marka aynu isla falaqeyn doono kulamadii la ciyaaray sida maxaa ka qadana eh, kulanka shalay galmudug sidoo kaleet hirshabelle iyo weliba gobolka eh, maamulka jubbaland oo wada ciyaari doona aad iyo aad bal saaxibkan ayaa soo qabanaya so dho dhegeysta waayahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay bal saaxibada kale aynu eegeynaa barnaamijka iminkan ba ka qayba noqon doona marka kulan xiiso badan jubbaland iyo waliba hirshabeelle jubaland waxay doonayaan inay dabcan wadada guulaha kusoo laabtaan guushoodii ugu horreysay ay doonayaan inay ka gaaraan dhigooda hirshabeelle halka hirshabeelle iyaguna ay doonayaan inay guul gaaraan kulankoodii labaad xilli ciyaareedkan marka waynu arki doona haddii ay dabcan kulanka ay guul ka gaari doonto jubbaland laakiin jubbaland waxaa leeyahay kulanka wuxuu ahaan doonaa sida finaal camal حدين ça change pas. Ah ouais. Ah, Shawty, avec Red One. Est-ce que ça marche? waayahay eh, saaxiibadan sawac ayaynu eegi doonaa barnaamijka ka qayb galaya eh, bal saaxiibkan ama ay soo qabanayso dhow aad aad iyo saaxiib soo dhowo magacay deegaanka maxamed cali waay degmada hiran furan waaya bal maxamed waa soo dhawow waxa weeyaan eh, tartanka maamul goboleedyada iyo weliba goolka banaadir meel fiican ayuu marayaa bal ka waran ugu horeyntii kulanka jubbaland udhexeeya iyo weliba hirshabelle aad iyo aad waxa waaye kulan derbi waaye jubbalandna waxay rabtaa inay soo kabato aad iyo aad hirshabelena waxay u baahan tahay saddex dhibic oo farfad ay ku heshay iyo yani bareejadii ay la geshay aad iyo aad aad iyo aad galmudug aad aad afar dhibic ee leedahay inay sii siyaasiso marka waxaan dhihi lahaa aniga kolay waxaan guusha u rajaynayaa hirshadeeda oo aan ku dhashay caasimadiisa yani jowar aad iyo aad yani magaalada waxaan kasoo jeeda aniga jowar xaafid la yihahdo buulo sheekh aan ku dhashay aad iyo aad marka yani meesha xudunteyda ku duuglay aad iyo aad maadaama dhiigana kasmaayana aan kasoo jeedo oo dhiigeeya istisnaayo aan kasoo jeedo yani kolay waxaa waa labada dhinac yani malama qaybsami karo laakiin meesha cudunteeda ku duugna waan kusoo barbaaray yani meeshaas ayaan taageer taageero uhay ayaan siinayaa dalatana waxaan rajaynayaa inay kasoo gudubto yani hirshadeeda oo laba iyo hal waa yahay saaxiib kaga mahad celinaya sidaa quruxda barnaamijka kaga qayb qaatay saaxiibada kale inu eegi doona barnamijka qaadanaya bal dhegeyso dhow aad iyo aad duhur wanaagsan walaashay isu dhawow aad aad bal waran eh, tartanka maamul goboleedyada iyo waliba gobolka banaadir meel fiican ayuu marayaa bal ka waran kulanka weyn oo udhexeeya jubbaland iyo hirshabelle aad aan waxa dalaalkay horta ama sanadkan xulka ah hirshabelle ciyaar galka ani waxaa rajeynayaa inay badan doonaan tartankan waxaa rajeynaya inay heshiooda ku guuleysan doonto maadaama inkastoo shalay la garaaca xulka labaad aawta ee galmudug waxaa rajeynayaa inay soo laaban doonaan banaadirna waxaa leeyahay ugtia uhaaansahay maadaama degmada aqegoos ah ku dhashay ilaa haddan aa joogay laakiin waxaa rajeynaya aya meel fiican inay higaari doonaan tartanka ishabeelana galabta guula oo rajeynayaa jubbaland waxaa leeyahay isu adkeeya maadaama lagu kulan oo xiriirka baabuliyo sameeyey intay gool la hormareen goolalka loogu bedelay haddana waxaa rajeynayaa galab in laga badan doono waayahay waa kaga mahadcelinaya walaashay sida quruxda badan barnaamijka kaga qeyb qaadatay saaxiibada kale aynu eegeynaa ee barnaamijka ka qeyba noqonayaa bal soo dhow dhegeyste hallo soo dhow markaa dhawaa walaalkay raadi ku neeya cabdi cabdirashiid absalam walaalkay aada iyo aad waa kaa qaada walaal magacay deeganka ah maxamed cabdillaahi kusuga degmada horta nabada aada iyo aad bal barnaamijka waa la socotaa barnaamijka soo dhawo waa la socdaa bal ka waran ciyaarta udhexeysa jubaland iyo hishab ciyaarta udhexeysa hirshabelle iyo jubbaland horta lawadooda ani ma taageeri waxaa taageeraa galmudug laakiin ina ciyaarta gobolgoleedka kusoo dhamaato ama laga badiyo hirshabelle aan rajeeyaa waa yahay waa kaga mahad celinaya walaal sida quruxda barnaamijka kaga qayb qaadatay saaxiibada kale aynu eegeynayo barnaamijkan ka qayb noqonaya soo dhow dhegeyste soo dhow magaca deanka halo halo soo dhow walaal wandhooya walaalkayga adi dhishay farsamada inta kulmiyo dhegeysanayso duhur wanaagsan magacaygu waa geesiyada gobolka banaadir farsoon habiyaa la yidhaahdaa degmada wartana wadan jooga aad iyo aad aad iyo aad bal waa ka bal ka waran kulanka jubbaland iyo weliba hirshabeelle eh, aad iyo aad udhexeeya horta engineer aada umahadsantahay mafahamte aad iyo aad shalayna waxaan leeyahay guusha aan garnay gobolka banaadir haddaan nahay aadaan u faraxsannahay kulankii galabtana waxaan urajeynayaa inay guul gaarto aana saaranahay jubbaland ama inay jubbaland badiso ama inay bareejo kusoo dhamaato rajeynaya kulankaas sababtoo ee ah, hadday hirshabeelle badiso hirshabeelle fooqsar koraysa mana doonayo inay badiso rajeynaya jubbaland inay badin doonto saddexdooda dhibcood ugu wareysa ee kruusyadana ay e qaadan doontaa rajeynaya laba gool iyo inay ku garaaci doontaa rajeynaya door wacan waayahay waa kaga mahad celinaya walaashay sida qorax badan barnaamijka kaga qayb qaadatay saaxiibada kale aynu eegi doonaa barnaamijka kaga qayb noqonaya aad iyo aad soo dhaw dhegeystay hello soo dhawo magacay deeanka saaxib qaali cabdirashiid adiyo farsamada bahda kulmiya saaxiibada ku xiran saaxiibada dhegeysanaya saaxiibada isbartiga taageero gebi ahaanteen waxaan idin leehay cabdirashiid door wanaagsan aad iyo aad door wanaagsan soo dhawo sacab madaxayga aada umahadsan tahay xasan buula xasan waa degmadii liwa xaafadda suuf ahlan waa kaala hadlayaa kolley waxaa la falanqeynayaa saan jecla kulanka galabkan hirshabelle iyo jubbaland u dhexeeya kulamada lasoo ciyaaray aad iyo aad badan cabdilsuudow aadaa umahadsan tahay horta shalay kulankii ay dhex maray galmudug iyo gobolka banaadir kulan aad iyo aad loo sugay weliba aada iyo aad waxaa waaye wixii faaltan ahaa weliba kulamada la dhihi karo weliba kulamada kan uga adag u ah la dhihi karo ayuu horta ahaa shalay kulley qof walbana waxay rajeynaysa natiijay rajeynaysa inay hesho saddexda dhibcoon qaadato natiijana u ahayd u ahayd muhiimana u ahayd runtii galmudug waxaa waaye da faanka waaye reer faanayo waaye reer manchester united daa aragta waa aragta marka anig kulley cidnama taageerin horta sidii runta jubbaland aan wataa jubbaland aan taageeray aan sanadkaan watay jubbaland hadi labadeeda kulan oo ugu horeysayna waa la garaacay welina taariikhna ma dhicin jubbaland oo laba kulan oo ugu horeyso ciyaaraha gobolada la garaacayna ma arkin aabaha champions kana waaye waa kooxda keliya sagaal mar qaaday oo weliba saddex mar ay ugu jirto weliba oo xiriira marka sanadkan waxaad moodaaba ina aada ugu jajaban tahay kulley galabkaana waxay la ciyaareysaa dhigeeda hirshabelle ay la ciyaareysaa hirshabellena galabkan kulley saddex dhibcood oo oo foodadii gobolka banaadir ay ku heshay iyo dhibic ay galmudug ka heshay afar dhibcood ay wadataa galabkaana waxaan rajeynaynaa saddexdeed dhibcood oo ugu horreysay haddaynu taageeraasha jubbaland inaan heli doono oo weliba hirshabeellena aan taako u dhigi doona ayaan rajeynaynaa runtii hirshabeelle waxaa waaye kooxda labaad oo ayagana reer faanaya waay marka waa arki doonaa saddexda dhibcooda kulley muhiima saddexdeena dhibcoodna kulley waa qaadan doonaa kulley waxaa hirshabeellena afkaan ciid uu dari doonaa marka kulan kale aan uhaari doono weliba gobolka banaadir aan la leenahay kulankaasna kulley haddii aan galabkan saddex dhibcood hel kulankaasna siiya sababtoo ah eh, waxaa waay haddii aan gobolka banaadir kasii badinana lix dhibcood aan waaba rajadan aaday ufiicanta ufiicnaanaysaa marka kulley saasaan rajeynaya adiga farsamada saaxib dhegeysanaya gebi ahaantiin waxaan idin leeyahay door wanaagsan waayahay saaxib waa ah mahadsantahay waaya dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan warka saacadda laba iyo tobanka doornimo ka yeeleen Magic System, la Red One, Shaoki. weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markana dhegeystayaal haddii aynu eegnana wararka au waaweyn suuqa kaliibsiga haddii aynu eegno waxaa leeyahay ciyaaryahaanka kooxda kubadda cagta b h k ayaa heshiis waxa uu la gaaray kooxda kubadda cagta real madrid real madrid waxaa leeyahay ujeedkooda ugu weyn xil ciyaareedkan waa inay qaataan ciyaaryahaanka klimbabe kelin baabe waa mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan dunida waxaana laleeyahay ninkan ninka keliya loo arko bedelka ronaldo iyo weliba misi haddaba kelin imbabe ayaa xil ciyaareedkan markaad eegto waxa uu ka wacdareynaya horyaalka gudaha wadanka faransiiska sanadkan kooxda kubadda cagta real madrid way u baahan tahay ciyaaryahankan inkastoo hadda suuqa january aysan heli doonin laakiin waxaa leeyahay boqolkiiba boqol xil ciyaareedkan markii uu dhammaaday kadib kelin imbabe isaga ayaa doonaya inuu ku biiro kooxda kubadda cagta real madrid markaynu eegno tababaraha kooxda kubadda cagta real madrid carlo ancelotti ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in kelin imbabe xil ciyaareedkan uu imaan doono in kale laakiin arintaas uu ka gaabsaday wuxuuna leeyahaana arrintaasi shaqo kumaliya keliya ciyaaryahaanada haddii i jooga ayaan shaqo ku leeyahay oo aan ka hadli karaa ciyaaryahaan aan ka tirsanan kooxda kubadda cagta real madrid kama hadli karo ayuu yidhi tababaraha kooxda kubadda cagta ee real madrid ninka lagu magacaabo carlo ancelotti haddaba kelin imbabe Eh, waa ciyaaryahaan markaasi aadaed u khatar badan xil ciyaareedkan afar labaatan kulan uu ciyaaray kooxda kubadda cagta b h e, shan labaatan gool ayuu u dhaliyay saddex goolna uu caawiyey sidoo kaleetana xil ciyaareedkan horyaalka ligwanka faransiiska lix iyo toban kulan oo u ciyaaray kooxda kubadda cagta e b h e, sideed iyo toban gool ayuu dhaliyey laba goolna waa uu isaga ayaan hogaaminaya goolalinta horyaalka wadanka faransiiska d h e waa ciyaaryahaan taarikh ka sameeyey waxaana uu yahay ciyaaryahaanka taariikhda ugu goolasha badan ee dunida ama aaniraada ciyaaryahanka ugu goolasha badan horyaalka faransiiska gaar ahaan aan eh, kooxda kubadda cagta b h e. haddaba ciyaaryahankan waxauu dhaliyey eh, laba gool ayuu dhaliyey siddeed goolna waa uu asistigariyey ama waa uu caawiyey taas oo ka dhigan laba boqol kulan ayuu ciyaaray laba boqol soddon todoba goolal ayuu dhaliyay marka ciyaaryahankan innaba caadi ma aha ayaa soo maray kooxda kubadda cagta monaco laakiin kooxda kubadda cagta b h ayaa lacag milyan ilaa milyan ay dhiibeen ayay ku heleen kadibna xil ciyaareedkiisii ugu horeysay kulan oo ugu ciyaaray gool ayuu dhaliyay goolna ugu caaway sidoo kale xil ciyaareedkiisa labaad ee kooxda kubadda cagta b h waxay ahayd labada kun sideed tobankii labada kun iyo sagaaliyo ciyaaray b h gool ayuu siiyey afar gool oo caawina sidoo kaleeto labada kun sagaaliyo tobanki labada kun labaatankiina soddon todoba kulan ugu ciyaaray dhammaan tartamadooda dilkooxda kubadda cagta b h gool ayuu u dhaliyey afar iyo uu caawiyey sidoo kale kooxda kubadda cagta b h labada kun labaatanki kow gool ayuu u dhaliyey labada kun kow iyo gool ayuu u dhaliyey labada kun labaiyo xil ciyaareedka hore afartan gool ayuu u halka xil ciyaareedkana ee shan iyo labaatan gool uu dhaliyay xil ciyaareedkan marka kilimbabe waa ciyaaryahaan inabaanan caadihan waana shan iyo labaatan sana jir dhashay labaatanka december ii magaalada baris ayuu ninkan ku dhashay dhalash ahaan laakiin asal ahaan wuxuu kasoo jeedaa wadanka cameron africa marka kilimbabe waxaa leeyahay waa ninka hadalhaynta ugu badan ee baraha bulshada aadka loo hadalhayo waxaa leeyahay ma imaan doona kooxda kubadda cagta ee real madrid iyo hadii kale laakiin markaynu egno shaxda macquulka ah ee marengeyska ku ciyaari karto haddii kilimbabe uu yimaado waxaa leeyahay waxaa leeyahay weerarka waxa noqon doonaa finicius jiar iyo weliba kilimbabe iyo weliba ciyaaryaanka lagu magacaabo rodrigo halka qadka dhexe ciyaari doonaan joti bellingham tony cruz iyo weliba ninka lagu magacaabo jomeni halka sidoo kaleetana difaacyada dani karfahal iyo weliba sidoo kaleeto mendi ay ciyaari doonaan alaaba iyo weliba rodrigo ay ciyaari doonaan halka tobad kartuba uu yahay golhayaha koowaad marka waynu arki doonaa sanadka soo socda waxaa laleeyahay sanadka soo socda kelin baabi haddii uu yimaado real madrid waa in faraha lagu qaadaa tartanka uga xiisaha badan dunida ama tartanka labaad ee uga xiisaha badan ee yurub markii laga reebo yuroga waxaa leeyahay tartankan champions leaga waa in faraha loo qaado koox cagta marankiiska marka farensias aynu ognahay weerarka rodrigo oo khatar badan ninka lagu magacaabo kelin baabe wiilka da yar ee beryahan aadka loo hadalhayo ninka lagu magacaabo ee arda gular marka sidoo kaleeto ibrahim dias marka ciyaaryahaan khatar badan ay weeryahaan khatar badan ayay haystaan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo marangeyska haddii ay soo qaataanna kilin baabe waxaa leeyahay sanad qurux badan ayayna qaadan doontaa hadda marka waxaa leeyahay real madrid ayaa imbabe heshiiska waxaa leeyahay waxay ka siixan doontaa weeraan shan sano haddii ay gacanta ku dhigaan marka ilaa labada kun iyo soddon iyo kooda way haysan doonaan ayaa inkastoo kaliya mbabe mushaar waaliah uu doonaya inuu ka qaato real madrid laakiin real madrid waxa weyaan iyagu eh, waxay bixiyaan mushaar markaa ilaa koo milyan labaiyo milyan sanadkii marka ma doonayaan mushaar waaliya ah oo u yaraan milyan sanadkii inay siiyaan marka wargeyska atlantic wuxuu leeyahay eh, kooxda kubadda cagta real madrid wax kaliya ka walwalaysa waxa weyaan ayaa leeyahay mushaaraadka ay siin doonto ninka lagu magacaabo kilian imbabe marka waxaa leeyahay si kastaba ahaatee kooxda kubadda cagta real madrid ayaa ah kooxda koowaad xataa waxaa laleeyahay kooxo badan ayaa jira oo dhaalka bermeliga chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool waxaana leeyahay liverpool ayaana doonaysa ciyaaryaankan haddii kooxda kubadda cagta real madrid uu ka baxsado markwaynu arki doonaa dhan kale atana kooxda kubadda cagta liverpool ayaa heli karta lacag haddii uu kabtankeedii hore uu ka tego kooxda naadiga lagu magacaabo itifaaq marka yordan henderson wargeyska mirer wuxuu leeyahay kooxda chelsea ayaabaa laleeyahay way soo qaadan doontaa ciyaaryahankan haddaba marushi bujuntino wuxuu shaaca ka qaaday inay u baahan yihiin weyn oo leeyahay ciyaaryahaan markaa wax badan garanaya marka wuxuu leeyahay eh, marushi bujuntino ayaa aad iyo aad u dandoonayay kabtankan ee eh, hore u ahaa kooxda liverpool ninka lagu magacaabo yordan hederson marka wargeeska miro waxa uu leeyahay chelsea ayaa jeclaa lehd inay gacanta ku dhigto ciyaaryahankan aadka u khatarta badan dhan kaleetana waxaa leeyahay eh, kooxda kubadda cagta everton ayaa dalban ayaa dalban doonta lacag dhan ugu yaraa lixdan milyan oo yuuro haddii ay iibinayso ciyaaryahanka lagu magacaabo ama duonana kooxa badan ayaa dandoonaya arsenal ayaa kamida ama ah, manchester united ayaa kamida a ah. marka waxaa leeyahay amadu onana waa ciyaaryahaanka ugu khatarta badan waa mid kamid a ah ciyaaryahanka ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta everton marka waxaa leeyahay kooxdan ma doonay sugnaan inay iibiyaan hadii iibiyaanna lixdan milyan ay ku iibin doonaan dhan kale tanaha kooxaha chelsea manchester united iyo weliba kooxda kubadda cagta ac milan ayaa waxa ay doonayaan xidiga difaaca dhexe ee kooxda nice ninka lagu magacaabo jin kaler marka jiryaankan oo ciyaaryahan aadeed u khatar badan marka way doonayaan chelsea oo u baahan tahay booska tiago silva maadaama tiago silva soddon iyo sagaal sano uu jiro marka diago kooxda ka tegi doona xil ciyaareedkan markii uu dhammaado dhan kaleetana xidiga weerarka ugu ciyaara kooxda kubadda cagta brenford ninka lagu magacaabay fantoni ayaa doonaya inuu sii joogo kooxdiisa ugu yaraan waxaa laleeyahay ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkan waa uu sii joogi doonaa ninka lagu magacaabo evantoni eh, eh, oo brenford u ciyaara haddaba wargeyska mirar wuxuu leeyahay kooxda kubadda cagta arsenal iyo weliba chelsea way doondoonayaan ciyaaryahankan laakiin ugu yaraan siddeetan milyan ilaa lixdan milyan ayaa lagu heli karayaa chelsea ujeedkooda ugu weyn waxay tahay inay soo qaataan ninka aadka u khatarta badan ee lagu magacaabo vector osemhen osemhen ayaa leeyahay uu ku biiri doonaa xil ciyaareedka soo socda waana bedelka dhabta leeyahay ninka lagu magacaabo didia drogba halyeygii hore kooxda kubadda cagta ee chelsea ah dhan kaletana tababaraha kooxda arsenal michael artet ayaa sheegay inayna kooxdiisa ee soo seexan doonin weriyahaan suuqa january wargeyska sky ayaa arrintaasi warinaya dhan kaletana markii aynu eegno kooxda kubadda cagta barcelona ayaa loo soo bandhigay saxiixa xidigii hore kooxda kubadda cagta manchester united ninka lagu magacaabo jose lingard marka ciyaaryahaankan ayaa leeyahay way soo qaadan karayaan barcelona weerarkooda ay ku xoojin doonaan dhan ee xidiga liverpool fabio cafalo ayaa waxa uu ku biiray si ama ahaana kooxda kubadda cagta holy city wargeyska mirror ayaa arintaasi warinaya marka waynu arki doonaa ugu dambeyntiin haddiinu eegnana haweenyahankii hore kooxda kubadda cagta chelsea timo warner ayaa ku biiray kooxda kubadda cagta spolis maanta ayaa laleeyahay tijaabadiisa caafimaad uu dhammaystiri doonaa laakiin marka hore manchester united ayuu doonayay inuu ku biiro laakiin sida laga soo xigtay wariyaha arrimaha ciyaaraha ka faalooda fabrizio romano manchester united way doondoonaysay laakiin taasi waxaa la leeyahay eh, timo warner isaga xataa ma doonin inuu ku biiro koox kubadda cagta manchester imaanshaha ninka lagu magacaabo sergem redclif waxay ahayd inuu wax ka bedelo kooxda gaar ahaan marka ay timaado suuqa kaliibsiga laakiin wuxuu u baahan yahay inuu sugo ugu yaraan lix bilood si uu markaa ciyaaryahaano kaleeta uu u keeno marka waxaa leeyahay manchester united ayaa ku jirta kaalinta sideedaad bermaliga halka wareega gurubyadana ay ka hareen gebiyaha tartanka james leaga way doonayeen timo warner laakiin waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta sports ayaa ka dulqaaday marka sanadkan waynu arki doonaa koox kubadda cagta manchester united haddii ay doonayso inay dabcan ee eh, gacanta ku dhigto ciyaaryahaano kaleeto marka waxaa leeyahay waxay doonayaan joba motin oo ciyaara koox kubadda cagta bayr munich ayaa leeyahay waa hagaag dhegeystayaal guud barnaamijka ciyaaraha duul idaacadda kulmi magaalada muqdisho kaniya kusoo dabagabeen